alxamdu lilah wsalaau lilah wالصalaaةu waالsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi وaصxaabihi wman waalaah allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma uma ama bacd waa suuraة اlbaqara laba boqol soddon iyo lix aayadda tiradeedu ay tahay waa idin ka warramaya nidaamka qoyska qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi laa junaaxa calaykum dembi dushiinna ma saarna raggiiow in dallaqtumu nisaa'a haddaa xaasaska furtaan maa lam tamasuuhunna idinkoon u galmoonin aw tafriduu lahunna ama aan u qadarinba fariidatan wax mehera wamaticuuhunna u raaxeeya oo xoogaa adduuna siiya calalmuusici kii awoodda lahaa waxa dushiisa ah dhaqaalaha hayay qadaruhu waxa uu kari karaya ha kordhiyo wa calalmuqtiri kii caydha ahaa ama aan baahnaana waxa dushiisa ah qadaruhu intuu kari karo mataacan bilmacruuf waa raaxayn si wanaagsan loogu raaxaynayo xaqan cala almuxsiniin waa samafal dadka samafalayaasha ah xaq saaran weeye wain dallaqtumuuhunna haddii dumarkii furtaan min qabli an tamasuuhunna idinkoon u galmoonin waqad faradtum lahunna fariida meherna aa u qadarteen fa nisfu maa faradtu waxay leeyihiin wixii aa u magacaawdeen barhkii ilaa an yacfuuna inay dumarkaasi iskaba dhaafaan mooyaane barhka ah aw yacfuwa ama uu saamuxuu dhaafo alladii ninkii biyadihi gacantiisa uu ku jiray cuqdatu nikaax guurka guntintiisa oo waa ninkii iyo weeye inuu ama isagu saamaxa ama iyadu wa an tacfuu inaa iska dhaaftaan aqrabu litaqwa alla ka cabsiga way u dhowda oo inaad iska saamaxdaanoo idaan waxba isweydiisan walaa tansawha ha ilaawina alfadla baynakum dheeraadka dhexdiinna ahaaday oo dheeraad isa siiya inna allaha bimaa tacmaluuna basiir ilaahay camalkaad samaynaysaan wuu arkayaa xogogaal buu yahay waxay labadan aayadood ka warramayaan xuquuqdii ay dumarku lahaayeen weliba la furay laba ka mid ah almahru wاlbutca marka la furo ruuxii meherkii ay qaadanaysa iyo mutcadii mutcada waynu sharxi insha allah marka weliba labadan aayadood waxay tilmaamayaan si gaara dumarka loo yaqaano hayru اlmadkuuli bihin kuwo oo aan lala aqalgelin oridii waa la furay iyadoo aan lala aqalgelin maxay xaqu leedahay oba intaasay ka jawaabayaan waxaa la eegayaa ruuxaa dumarka in lala aqalgelinee la furay markii la meherinaye wax miyaa loo magacaabay meheraha mise lama magacaabin haddii meher loo magacaabay meherka barhkii bay leedahay iyadoo la furay oo aan lala aqalgelin haddii aan lala aqalgelin meherna markii hore loo magacaabin mutcay leedahay mutcaduna waxa weeye adduun aan gaadhsiisnayn ama xoolo aan gaadhsiisnayn meherka ee ka kooban labadaasubay u kala baxayaan dumarkaas marka kol haddii aan lala aqalgelin oo la furay isku darsan mayso meherkii iyo mutcadii meherka barhkiisii iyo mutcadii iskuma darsanayso waayo markiiba dee way cadadbaxdayba oo markaa la furayba horay bay ka dhaqaajisay marka aayadda hore waxay ka warramaysaa tii la furay waxna loo magacaabin waxay xaq u leedaho mutcaa sahaydaa sahay wanaagsan tan dambena waxay ka warramaysaa tii la furay iyadoon lala aqalgelin laakiin meherna loo magacaabay inay meherka barhkii leedahay labadaa xukun bay sheegaysaa aayadda waxaad markaa halkaa ka fahamtay dumarka marka la meherinayo ama la guurinayo in meherkan maalka alla sheegaa inay sunno tahay oonay waajib ahayn oo waana la sheegi karaa waa laga heshiin karaa intaaha lagu meheriyo waana la yskaga aamusi karaaba oo waa kala gooni meherka la magacaabayo iyo caqadka la xidhaya sida ay u kala gooni yihiin inanta siinteeda iyo bixinteeda iyo meherinta la meherinayo wax isku xidhan dee maaha ijaabat اlkhidba marka inanta weligeeda la weydiisiye mas-uulkeeda ama iyadiibaa guur laga codsado jawaabbay bixinaysaa ehelkeediina jawaab buu bixinaya inantii idiin guurinay waa istijaaban lilkhidba codsigiia laga jawaabay hadduun ha la kala qaato ama yaan la kala qaadin halkaas kaas ku dhammaaday kii meherinta cuqdatu nikaax baa la ydhaha waa guntinti waana ta u muhiimsane faralka ah marka taasina waa gaar meherka magacawgiisina waa gaar marka waa arrin jaa-isa waana la magacaabi karaa waana laga tegi karaa sidaa qur-aanku caddeeyey marka qalad iyay dadku fahminoo haddii aan meherkii la magacaabin inaan guurba guntamin yaa loo malayn dib haddaynu ugu soo noqonno laa junaaxa calaykum in طallaqtum الnisaaa maa lam tamasuuhunna aw tafriduu lahuna fariida dembi idinma saaro xaaskii haddaa furtaan idinkoon una galmoonin adduunna u magacaabin labadu labada way wada socdaan galma ma jirto meher la magacaabayna ma jiro marka magaceeda waxay u yaqaanaan culamada axkaamta waxay u yaqaanaan gayru madkuulin biha wagayru musamaa laha lalamana aqalgelin waxna looma magacaabo oo la meheriyey un keliya kolka laga eego dembi idinma saara macnaha haddii aad dareemi lahayd ood lahayd ruuxii la meheriyeyba iyadoo aan lala guri gelinba oon aroosba dhicin miyaan inantii lagu xadgudbin miyaan xaqeedii waa arin ay labada qof xor yihiin way kala noqon karaan iyagoon isba arag taasi dembi idinkama saarada ilahay daruuri maaha un furiinku galma shardigu maaha midhkaa kolkaad halkaa ku aragti waxay isweydiin la haddaba inantii la furay maxay xaqu leedahay wamaticuuhunna markaa mutcadii siiya mutcadana wan sharxi adduun baa la siinaya meherka ka yar dadku sidey ugu kala duwan yihin dee qofna waa maalqabeenoo hayntiisu way fiicanta ila ilaahay dadkiisa ma simine qofna waa qof iska sabool ama aan waxba haysan diintuna qofka wixii uu awoodi karayo unbaa lagula xisaabtamaa cala almuusici qadaruhu wa cala almuqtiri qadaruhu muusic waa maalqabeenkii intuu karo weeye muqtirkuna waa faqiirkii waa intuu karo mataacan bilmacruuf xaal ay tay raaxasiin si fiican loo raaxo siinayo oo markaa la si fiican loo sahayayo waliba xaqan cala almuxsiniin dadka samafalayaasha ah arinta qoyska ku samafalaya xaqani wuu saaran yahay inay waajib tahayba aayadda dambaa sii cadayn doontee ilaahay uu odhanayo xaqan cala almuttaqiin aayaddaa laba boqol qaybtaa markaad ka gudubto qaybta kalena eeg wain طalaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna idinkoon taabanin baa furteen raggii baa lala hadlayaa waa galma la'aan waqad faradtum lahunna fariida meherna waa u magacoodeen meherkaagu waa intaa ninkii iyo gabadhii baa ka soo heshiiyey laakiin lamase aqalgelino inantii mabuu taaban maxay xaq u leeday فنصف mا فrdتم فلhنa نصف mا فrdتم wixii aa magaعowdeen qadarteen barhkii bay leedahay hadduu بqل garaam oo dahب ahaa conton hadduu بqل kun ahaa conton kun hadduu toban geel ahaa شhan halaad boqolkiiba conton tiina ilaahay wuu isu jiido wuu isu مsلaxayo de waa la ysu dayn karaa oo شharcigu mar walba de cadaaladiina wuu faraya dadka samafalkiina wuu faraya in allaha yamuru biاlcadli wاlixsaan cadaaladda waa lagu faro waa inaad xaqaaga qaadato ixsaankana waa lagu waa lagu faro uu kasii fadli badan yahay cadaaladda oo waa inaad tanaasusho oo fiirso ilaa an yacfuuna damiirka u fiirso waa dhadig buu sheegaya dumarkii inay cafiyaan mooyaane barhkaa haafka nuskaas oo maalan waxay lahayd kala barh bay lahayd ninka ka doonaysa markii ay kala tegeen baa waxay tihi nuskii aada isiin lahaydna waabaan kaa daayey anaaba kaa cafiyey bay tihi dee kol haddaan warqadaydii qaata aynaan istaabaninna barhkiina kaa dhaafay aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdat nikaax ama inuu cafiyo mooyaane ninkii guntinta guurka gacanta ku hayo saygiya marka hore wuu wada siiyey ka soo qaad so inuu barh soo noqdo maaha kole hadduu u qadimay barhkii uu kala soo noqon lahaa buu hi heblaayo waan kuu daayay barhkaana marka iyadii baa dhammaystiratay marka horena isagii baa dhammaystirtay marka halkan ruuxan dumarka ah iyadu ma laha mutco ma leh oo meherka barhkii bay ku maarantay inuu qofkani qaato xaqiisa iyo inuu tanaasulo waa iyama wa an tacfu aqrabu litaqwa mar walba cafiska all kacabsiga u dhow oo inaad cadaalada marto waxaagii aad qaadatay inaad cafiso tanaasushood qofkii dheefsiiso oo ayaa ka fiican walaa tansaw اfadla baynakum fadligu waa dheeraad dheeraad baa isku leedihiino walaalkaa waa ina dheeraad siiso walaalkaa waa inu dheeraad ku siiha ilaawina gobanimadu deeqsinimada iyo gacan furnaantay ku jirtaa in اllaha bima tacmaluuna basiir ilaahayna waxaa samaynaysaan wuu arkaya waxba ilaahay kaba qarsoona subxaana watacaala marka ayadda waxaynu waxyaaba aynu ka faa'idaysanayna waxaa ka ah in guurku dee ikhtiyaar ku soconayo labadii qof sida ikhtiyaar isugu guursadaan ikhtiyaarna ku kala tegi karaan xataa sabab la laga fiican yahuna sabab la way dhici kartaa dembi ma laha baa ilaahay u leeyahy waxa labaad aynu ka faa'idaysanaynaa in aadaabta la ogaado iyo afkoobaadsiga oo sidii qof muddo karoo weyn loo hadla sidaa waxyigu ina barayo waxyigu mar galmada ka sheekaynayo hadal sarbeeban oo maldahan buu ku hadlayaa oo la fahmina karayo haddii aydaan taaban buu lahay dee taabashadu maaha taabashadii gacanta taabashadii gacanta maahae taabashada halkani waa taabashadii galmada taabashadaa culimmadu way isweydiiyeenoo waxay leeyihiin waa mid nooceeya marka madaahibtu waxay u badan yihin waa galmo dhabi markay dhacdo galmo dhaba marka ay dhacdo ayaa taabasho la yidhaahdaa laakiin asxaabta qaarkood waxaa ka soo arooray madhabaha qaarkoodna ku raaceen in khulwada laftigeedu ay taabashotay ninkii ruuxii dumar ahaa markii la isu meheriyeyba meel bay wada galeen ama albeerka ha ahaato ama jabhadayn kaleba ha ahaato jabhadayn baa dhallinyaradu yidhaahaane markaasaa dabeetana si unbay isu arkeenoo maryihii bay dhigteenoo aqal bay soo xidheenoo galma dhabi bayay jirin asxaabta in badanoo ka midii gal u tixgeliyeen oo meherkii wuu ku wada sugmayaa wuu kugu baxay wey meherkaas hadduu habeen yaro jabhadeeyo wax weyniba dhicine oo dabeetana inantii uu furo oo la idhaha miyaad aqal gashay wuu kugu baxay meherkaasi iska wada bixi wey aw tafriduu lahuna fariida istidaacadu inay ku xisaabtan leedahayna aragni hadday meherkii tahay ah, hadday masruufkii tahay baan leeyahay iyo haddii ay mutcadii tahay iyo haddii ay wixii kale xuquuqdii sawjiga meherkaa marka laga reebo inta kale o dhan waxay ku soconayaan istidaacada awoodda waxaynu markaa raacin lahayn maadaama arrimahani ay yihiin arrimo miisaan badanoo waxyigu aada inoogu soo celceliyey dhowr qodoboo ku saabsan meherka iyo mutcadan ilaahay uu sheegay si ay kugu sii iftiinto markiisa hore meherka tilmaantiisa waxaa la yidhaha ciwadun fi nikaax marka la isguursanayo wax uu ninku bixiyo weeye oo cawradeeda uu ku xalaashado gabadha ilaahayna hibe iyo caiyu ku tilmaamay wax lagu maamuusayo dumarka waaatu nisaaa saduqaatihina nexla waa caiyo waa deeq wanaagsan oo xalaala dumarka siiya buu ilaahay amarkaasina uu dhacay si kale kolka loo eego xigmadihiisa waxaa ka mid a annahu yushciru bisidqi ragbati الrajuli fi zawja wuxuu ka turjumayaa inuu ninkan ooridan guursanaya guurkani ka dhab yahay iyo inuu marka la ydhaha soo shub intaasoo kun oo dollar ama intaasoo geeloo meherah ayuu warkiisu kala baxayaa hadduu yahay mid iskaa aanay waxaani ka dhab hululuhu galaya u libdhayaa ninkii kalena wuxuu ku dhididuu soo shubayaa intuu noqon karaa intiisa u yari aqalu mutamawal buu noqon karaa wax maa laga dhigta inta u yar nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigii wuxuu ku yidhi waxaaska u meherina iltamis walow khaatama min xadiid orod meheruunina inta u raadi mar haddaynu meherinayno fargal dahabana ha ahaadee argal fargal xadiidana ha ahaado fargal bir ah faraatina dadka qaar baa idhaahdeen ba halkaa gacmo faraha la gashado oo xadiidoo bir ah intuu noqon karaa dee wax aada u yar buu noqon karaa oo laga yaaba hal dollar inaanu gaari karin ama nus dollarba noqdo waxaynu taa uga jeednaa dadka qaarkood baa ka dooda kitaabkan qur-aanka ah oo dumarka qaarkood ay qabsadaan ay idhahdaan ha laygu meheriyo kitaabkii qur-aanka ahaa misxaf ha laygu meheriyo way ku mehersamaysa misxafka imise dolar baa la siiyaa dee saddex afar shan dollar baa la siiyaa si uu kala wanaagsan yihi waad iibsan kartaa lacag baana lagaaga iibinaya meherku sidoo kale axkaamtiisa waxaa ka mida uu noqdaa sidaa u maalka u noqdo dheefna uu noqdaa dheef inantii waxaa lagu meheriyey inuu ninkani qur baro siduu nebiguba ugu meheriyey calayhi salaatu wasalaam usawijukahaa bimaa macaka min alqur'aan inanta waxaan kugu guurayay buu inaad barto qur taqaano dee kaash maaha laakiin waa cilmi nebi muxuu ku guursaday inantii alcabdu saalix addoonka wanaagsan uu dhalay suuratu qasas ilaahay uu kaga warramay inii an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii amaaniya xija sideed sano ilaa toban sano ii shaqee adhi raacnimadaa manfacadaa adhiga uu raacayo xoolaha jirayay ayaa meher u ahaa inanta marka labadaba wuu noqon karaa meherku intiisa badani xad ma leh lababa halka iska hesho waa magaalo laba waliba iyaga caafimaadkooda laakiin inay inantu aada ugu giijisa inanka maaha waxaa mudani meherka iyo maalka maaha waa ninka hadday nin wanaagsan oo ku filan hesho waxba inay dukaan ka furataa oo ay maal ka raadisaa arin buuran ma ah cumar binu khadaab ka dardaarmay horta inuu badan karo qur-aankuba uu sheega o aataytum ixdaahuna qinaaran idinko haka qaadanine bu ilah waxaad dumarka siiseen haba badnaadoo maal badanba haada qindaarku waa xoolaha badan ha ku lexejeclaabina kol haddaa ku heshiiseen si laakiin cumar iyo caaisha iyo way ka dardaarmayeenoo cumar wuxuu lahaa meherka ha qaalayeynina qaalayeyntu hadday khayr leedahay nebi maxamed baa wax badan ku meherin lahaa hablihiisa iyo xaasaskiisa caaishana markay ka dardaarmaysa waxay lahayd labiyo toban oo dahaba iyo badh ayaa u badnaa meherkii xaasaska nebiga iyo ubadkiisa markaan aada suuqa caalamiga ah hadda eegta fidada wiqyaddu intay marayseed bedasho laba dollar meelaha waa noqon karta kii laynagu ibtileeya dolarka markaynu rogno wax badan ba maha dollar wey marka inamada waxyaabaha guurka ka hor joogsada waxaa ka ah, marka lacag badan la weydiiyo dahab badan ayuu qofkii odhanaya iskama bixin kari mayse meherku noocyuu leeyahy musamaa wakayru musamaa mid la magacaabay iyo mid aan la magacaabina waa innagaan arkayna waxaa kaluu noqdaa mucajal waa muahar mid la qadimo iyo mid la dibdhigo mukamal waa mubacad mid la dhammaystira iyo mid kala baran halkan aynooga buuqanayaan sida asalka meherku waa in la qadimo soomaalida asalkeedu waxa weeye meherka inay amaahdaan oy dumarka ka amaahdaan soo saa asalku xagga sharciga waxa weeye in la qadimo haddaan la wada qadimayna bar loo qadimo ooridan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inantiisii qaaliga ahayd ee faadime markuu ina adeerkii cali u guuriyey wuxu bal meherka bar soo siinanba dee waxba ma hayeeb waa rag isoge wuxuu ku yidhi mee dircaka alxutamiya qalabkii magacaa la odhan jire dagaalka aad ka gashan jirtay wuu yaalaa buui de haddaba sii buui taasiba ilaa waa lacage sodogoynantiisa wuu doodi karaa dhib ma leh taasina markaa waxay tilmaamaysaa dhaqankeenna inaynu wax ka bedello salafku waxay ku dadaali jireen inay u wada qadimaan habeenka arooska marka tan la yska amaahanaya ee engeega loogu xirayo ruuxii dumarka ahaaye marka la furayo in lasoo hadal qaadayo ama marka la dhinto sax maaha waa dayn ruuxii ka maqan adigana kugu maqan marka waxaa habboon inaad dayn baxdo sekadiina way marinaysaa haddii ay dee ruuxii dumarka ka qaadan weyda ninkeedoo maalqabeena sanad walba sekaa ku waajibaysa afartanka sanadooday meherka ku leeday hadduu seke gaadho afartankaba waa laga jarayaa sekada markaa kolkaa u dambaysee la siinayo la dhexlayo waxaa la leeyahay afartankii sano dee afartaa kuna dollar baad lahayd sanad walba intaasaa kaa go masaakiinta loo shubo jikadii baa marinaysaba marka in la ilbaxaa waa muhiim meherku muxuu ku sugmaa saddex arrimood midunbuu ku sugmaa in loo magacaabo uu ku sugmaa waa kan qur-aanku sheegay iyadoon la magacaabinba inay galmo sameeyaanna uu ku sugmi karaa waxa saddexaada uu ku sugmi karaa iyadoo midkood dhinto labadii isqabay waxaad isweydiinaysaa garanay haddii wax loo magacaabay oo wuu sugmay dee laakiin iyaga oo iyadoon waxba la magacaabin hadday aqal galeen ama uu dhintay maxaa sugmaya dee ila lamaba sheegin tiradiisiiye waxaa sugmaya maa yusamaa bimehri اlmili waxaa lagu magacaabo mehrulmili mehrulmili waxa weeye asaageeda ama dadka la ayniga ah ama ehelkeeda waxa lagu meheriyo toban halaad shan halaad boqol garaam ayaa sugmaya sixra suuq soomaad maqal wax waliba sixra suuq bay leeyihin sixra suuqa inantu ma inanba ma carmalba ma tuweynba waa intaas baa la leeyahy kaasaa sugmaya saddexdaa midunbuu ku sugmaya sidaa ilaahayba qur-aanka uu ku sheegay wakayfa taakuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdi soo idinkan isdhex mare isu galmooday s miyaydaan xishoonayn maxaa uga qaadaysaan buu ilahay dumarka marka uu midkood dhinto inuu meherkii sugmayana xataa haddaan kolkii hore la magacaabin waa masale ijmaac ah aan idhaahda ee itifaaq ah farqi baa udhexeeya ijmac iyo itifaaqi fuqahadu ay isku waafaqeen meherka maxaa rida waxaa ridi kara furqo kastoo xaggeeda ka timaada kala tagu hadduu xaggeeda ka yimi maalan way gaalowday ama iyadoo gaal ahaydba islaamtay ama inkastoo taa dooday ka qabaan culimada qaarkood ama ceebba yeelatay ceebihii lagu fasakhan jiray maqaadiir baa ku dhacdoo ceeb baa ka timi xaggeeda barastii judaamkii junuunkii waalidii wixii nooca ah aidiskii waxaasoo lagu kala tegi karo markaana wuu dhacaya tanaasul baa iman kara waxyaabuhu meherku ku dhacaya tanaasulkaa ka mid a iyadoo dayn ahaan ugu lahayd bay tiri waaban kaa daayay hibaa ka mid a hibo hibadu waa iyadoo haysay ku celisay way kala duwayn tanaasulka iyo hibadu dayn bay ku lahayd markaa way ka saamaxday tanaasul baa la idhaha haddii ay iyadu haysay u celisana waa hibo khuluc baa ridi kara meherka khuluc khulucaas waxa weeyaan kii aynu soo maraynaa dalqadii ay iibsatay laakiin intan oo dhan waxaa shardi ah inay qaangaar tahay miyir qabto rashiido tahay rashiidadu waa maxay waa qof si fiican waxu maamuli karta oo aan degam degam ahayn dadka qaarkood baan kala garanay dollar iyo dirham iyo geel iyo ari oo raggu khaldi karaa taasoo kale saamaxaadeeda socon mayso waxaynu u gudbi lahayn mucada waxa loo yaqaan mucada mucadu sidaa hore aynu soo sheegnay waa maal oorida marka la furo la siiyo ma way yaqaanaan soomaalidu meherka way yaqaanaan laakiin markaad dadka isfuraya tiraa war muca maxaad ugu tala gashay wuxuu leeyay mucadu maxay ahayd qaar kitaabka akhriyaan garanay xataa oo tanina malaha safbar ku ahaydba mucadaasi sheekhow maxay ahayd waa mid sida meherka qur-aanku sheegay marka muco meher lama gaadhsiiya odhan jireen fuqahadii soomaalidu meherka way ka yarta xikmadda loo siinayaana waa ixaashka laga biinaya khajilaada heblaayo waa la furayda heblaayadii la furay laakiin markay ninkii dhar qaaday dhuuni ka qaaday guri ka qaado meher mutca waxaaso dhan markay ka tiriso dee sibay ayay iyaduba u ciil baxday markaa waxay had iyo jeer waa la furaydii kaga nasatay la maalka waa sabirsiine boqolaa lagaga sabraa soomaha maalka marka nin dhan bay kaga sabraysaa waxaaso dhan hadii la isugu biiriyo dee oaan ingeega loogu xiirin ixaashkay biisaabay idhaahdeen sidaa qur sheegay waa calaa xasabi اlqudrah intuu kolba qofku kari karayo wey mid qurun baan lahayn oo tan meherka barhkii qaadatun baan mutco lahayn dee uma sheegin laakiin dumarka inta kale la furay ama ha lala aqalgala ama yaan lala aqalgelin way yeelanayaa tan meherka intoo loo magacaabay barhkii qaadatay un baan yeelanayn ma waajib baa mise waa sunne waa waajib xaqan cala lmuttaqiin soo socota waa qofku meheryaan la gaadhsiinin baa la yidhi laakiin qofku saabaxaadiisa iyo cafiskiisa wuu ku badin karaa wax badan buu uga dhigi karaaba inantii ama xaaskii u furay oo xataa mararka qaarkood baa dadka muxsiniintii maktaba ay gaadhsiinayeen xasan binu cali markii cali bna abi aalib la dilay radia allaahu canhum jamiica ayaa sida uu markaa qurdubi kitaabkiisa amaan le uu ku soo naqilayo waxaa hambaliyey si xasas xaaskiisiibaa hambaliyey soo waxay tidhi isaga waa tii madax laga dhigay markii cali la dilay baa xasan madax laga dhigay markaa waxay tihi dee khilaafadan iyo madaxtinimadan lagu magacaabay dee hambalyo ma hambalyaadi tihi buuhi iyadoo aabbahay la dilo aabbahayba kama naxaysid geeridiisa eh madaxtinimadaydaad ku faraxday miyaa waabuu furayba nin buu ihi amba bixiyo waxaad siisaa labiyo toban kun oo dirham oo magta ninkaba ku dhoweyd markaa magteeda ka badan tiibay jeebka ku shubatay dabeetana way hagoogatay markaasaa waxay tidhi mataacun qaliil min xabiibin mufaaric walle waa alaab yaraan kaga ambabaxaya ninaan jeclaa ninkii baa warkii u sheegay xasanoo markaa wuxuu ihi walle haddaanan dalqadaha u dhammayn waan soo ceshan lahaa waan ka xumahay dalqadii baa iga dhammaaday almuhim waxaynu uga jeedaa de ciddii deeksi way ka badin kartaa meherka oo la dhaafin karaaba marka mutcadana waa in la ogaadaa iyo xuquuqdaa sawjigaah orid waa in leedahay wallahu aclam alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالصalaaةu wالsalaamu عalى rasuuli الlah وعalى آlihi وأصxaabihi waman waalaah uma ama bacdu waxaynu ka bilaabaynaa tafsiirka suuraة الbaqara aayadda laba boqol soddon iyo sideed qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi xaafiduu cala salawaati dad yahow salaadaha ilaaliya waasalaati alwusطaa salaada dhexena sii ilaaliya wa quumuu lilaahi ilaahay isu taaga qaanitiina idinkoo adeecaya ama u oo soo jeeda fain khiftum haddii aa cabsataan fa rijaalan fasaluu tukada idinkoo lugaynaya aw rukbaanan ama gaadiid fuushan fa idaa amintum marka a ee cagadhigataana dagaalku istaago fadkuru اllah ilaahay u xusa oo u tukada kamaa callamakum sidii uu idiin baray maa lam takuunuu taclamuuna waxaydaan garanayn labada aayadood waxay soo dhex galeen aayadihii ka warramayey nidaamka qoyska oo laba aayadoodoo ka waramaya salaadii in la ilaaliyo labada wakti ee ugu xasaasi badan ugu eh, xiisadda iyo qofka caqligiisa ama dareenkiisa maskaxda ugu hawl badan waa marka mushkilad qoys ay haysato mushkiladda caayiligii markay ku furanta iyo marka cadowba eryanaya cabsii jirto oo dadku inta badan labadaa jeer way ka tagaanba salaada way laawaanba oo nin iyo afo mid kasta ha ahaadee haddii waxaan la idhaha problem familiga ama mushkiladan qoysku ay ku furanto shaqada isagoo jooguu ka fikirayaa isagoo saaxiibka la sheekaysanayo yaro xawilmayaa isagoo masaajidka toogu jooga ayuu isku buuqayaa wuxuu tukada aanu garanaynin sababtan dadka looga waaninaya waa taa wey marka waktigaa xasaasigae hawsha badan ee dadka laga yaabo inay salaadii ilaawaanba oriduna ilowdo markay odaygii isku dhacaan ninkuna ilaawo ayuu ilaahay salaadii dardaaran ka siiba tacasarka tacasarka waktigaa xabaddu dhacaysana dad badan baa laga yaabaa inay idhahdaan maxaanu tukanaa ah? mabaanaan caga oo nabadgelyaba ma jirtee taana iyadana waa adkeeyay si kale haddaynu eegno cibaadada salaada la ydhaha laa tasqudu can اlinsaani maadaama caqlu qofka bani aadamka caqligiisa kama dhacdaba qofka kama dhacdaba inta caqligiisa joogaba qofka kama dhacdaba cibaadadaas way saaran tahay waa xidhiidhka u adag ee ilaahay nagu xidhaya subxaana wa tacaala si kale haddii loo dhigo qoysku waa barakaysanya intuu diinta wax ka hayo intuu diinta hayo ee guriga salaada lagu oogay lagu dikriyayo ee qur-aanka lagu akhriyayo waa mushkilad timi waxyaabaha lagu xalinayo ayay ka mid tahay salaadu wastaciinuu bisabri wasalaa mushkilad baa ku hesho reerka heshee dee wardiga ha la badiyo oo salaada ha la badiyo miyay xusuustaaba dadba waaba la ilaawayaa waktigaas markaasaa dikrigi iyo qur-aanka iyo salaada la badinaya musiibadaa laga weheshanaya ilaahay baa shaydaan ka eraya reerka xaafiduu calى الصalawaati والsalaaةi اlwusطى salaadaha ilaaliya shan siyood baa loo ilaalinaya aadaabteedaa la ilaalinaya qaybina sunno tahay aadaabta qaybina waajibta shuruudeeda arkaanteeda waxyaabaha buriya sunnayaasheeda raatibooyinka iyo sunnayaasha raaca waktigeedaa la ilaalinaya nebi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam camal oo dhan markii la weydiiyey maxaa u fadli badan salaada oo laga tukado waktigeeda xagga hore buuy la ilaalinayaa salaada khushuucdeeda qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaahay baa sifooyinka mu'miniinta uu ku ammaanay xagga horaabay kaga jirtaaba khushuucda khushuucduna waxa weeye markaad tukanayso inaanad ilaahay aad ka xishooto onaad xawilnaanin maqano jooga noqonine ilaahay u soo jeedo ha ka sii jeesanin subxaana wa tacaala waxyaabaa la ilaalinaya salaada ayuu ka mid yahay jamaceeda geedka rag la idhaahdo waa inuu salaadii jamaca ku tukado masjidkana uu ku tukado oo beheradiisa iyo suuqiisa aanu la tegin salaadii ilaalinteedu wixii u baahan tahay mashruuca ah oo dhan wey dadkeennii saalixiinta ahaa taariikhda waxay ku galeen wax la yaab oo kutubtan la ydhaha kutubu taraajim lilaclaam dadkii caanka ahaa markaad tarjamadooda eegto aayaad cibaadada waxay ku ahaayeen aayad wax la yaab leh ood malaha qof bani aadami waxan muu samayninba rikoorhka inta leeg ah ama kaydkan muu dhiginba ayaad odhan karaysa waad ka yaabaysa marka haddaynu tusaalayaal ka soo qaadanno imaamu dahabi raximah kitaabkiisa siyaru aclaami nubala ayaa wuxuu ka warramayaa dadkeennii wanaagsanaayn ku dayanayni siday u ilaalin jireen salaadan ay amarkan ilaahay u qaateen wuxuu ka warramaa saciid ibnu musayib ayaa ummadda u sheegaya wuxu uhi maa adana almuadinu mundu halaaثiina sanata ilaa wa ana fi lmasjid soddonkaa sanadooda ina dhaafay buu wuxuu adaamayay anoo masaajidka saa u taagan macnaheedu waxa weeye shaqadiisiibuu horta ka soo baxay casharadiisiibuu ka soo baxay xamaamkiibuu ka soo baxay wuu soo weysaystay wuu soo socday masaajidkuu yimi waa iska diyaar intaasoo kaloo dhami waa inay ka horeeyaan markaad salaada ilaalinayso waa inay adaanka ka soo horeeyaan saciid ibn musayib mar kaleu bukoodayoo waxay yidhaahdeen halkan cagaaran in loo dalxiisee caqiiq la idhaahdo ayaa fiican malaa inaanu ku geyno si indhuhu kugu nastaan wuxuu idhi aniga indhahaygu waxay ku nasanayaan ee salaada subax iyo cishaa'iga inaan jamaca xaadiro aniga jamaca aan xaadiraya indhahaygu ku nastaan halkaasaan ku dalxiisa halkaa hadday indhuhu waayaan way madoobaanayaanbu ood meel kala geeyo caruurtoodana ilaalinta salaada iyo jamaceeda way ku rabayn jireen hadday dhacdo innagu caruurteennoo hurda iyo xaasaskeenoo hurda inaynu masaajidka iska tagno marka dambeed soo noqotana weli iyagoo huurinaya aad tidhaa miyaydaan toosayn sidaa ma yeeli jirina mawaaqif adag bay iska taagi jireen si ay wadkiyo ooriyuhu u ogaadaan odayga arinkan uu ku rabaynaya inuu ka dhab yahay cumar ibn cabdilcasiis aabbihii cabdilcasiis cumar buu diray markuu yaraayo wuxuu u dhiibay imaamkii weynaa ee la jiray saalix ibnu kaysaan murabiintu ka ahaa dayarta tababara markaa wuxuu uhi inanka ii tababaro dee cilmiga iyo cibaadadaba bar war buu usoo wuxuu hi inankii dee wuu ka habsaamay salaadii muxuu kaga habsaamayoo waa la weydiiya maxaad ku habsaantay wallaahi inantiibaa inan meesha ka shaqaynaysa oo kuwii addoomaha la odhan jire ayaa timahayga ka shaqaynaysay buu markaa wuxuu uhi ma timuu kaga habsaamay jamci u dhukuraba dabeetana inankii timaha jeclaa carabtuna timuhu way la kala bixi jireenoo aad bay u qadarin jireen ee ku xaragoonayay nin xarago badanna u ahaa cumar intii hore eanu madaxtinimada qaban sidii baa lagaga xiray timihii xataa xalaqa shacarah caamir almuadin nin la odhan jiray baa jiray magacaaba la baxayba adaanka ku caan ahaa sii dhimanayaayo muadinkii baa adaamo markaasaa wuxuu yihi bal hadda ijiida war waar caliil baa too adeer waad bugtaaye wakhtigii lagaa dhaafay jamacaad joogtaaye iqaada ma idinku iqaada war iska joog dee markii la qaaday salaad maqhrib bay ahaydoo ku dhex imaam اlmusani oo ka mida culimada waaweyne maraajicda shaaficiyada qoray marka salaadu ay ka tagto jamcu wuxuu ku celin jiray khamsatan wacishriina shan iyo labaatan jeer buu ku celin jiray bal inaan jamcii uun gaadha un la yidhi toddobiyo labaatanka laga helaa cumaan ibnu cafaan oo lagu xeeran yahay ayaa waxaa usoo galay cubaydullaahi bnu cadiy waxaa ihi dee salaadii dad kalea tukinaya imaamkii ummadduna waa adiga kacdoon baa ku haysta oo gaarh baaba lagaa hayaa ilama aha inaan la tukado ku inqilaabay markaasaa wuxuu uhi ina ina annaasa axsanu maa camila annaas ina salaata axsanu maa camila annaas faidaa ra'ayta annaasa muxsiniina faaxsin macahu war ummaddu waxay qabato salaad baa u wanaagsane kol hadday wadaan iskaga kay tagoo la tuka budhaade ka hadhayna almuhim waa bacd alamila tusaalayaashii noolaa ee qiimaha badnaa ay taariikhda ku galeen qaarkood weeye marka waa ceeb salaad baa hurday iga tagtay shaqay igaga tagtay xafiis bay iga tagtay shir dhanoo la shirayo ama dowladi shiraysa ama ganacsata ama qabiilo ayaa afarta dhanba sameecadahan laga duubayaad ka maqlaysa eedanadii oo baxaya muadin ba iska hawhowle hawsha inoo wada bay noqonaysaa markaa marka dambe cajaradii lasoo daynaya sooma maqashaan aadaan baxaya un war saxaafadeedna wuu soconaya aadaanana way ka dhexbaxayaan sameecadaha intaasaaba ceeb ku filanba marka waa in cibaadada ilaahay ay go-aantay oo aanay safaadba yeelanin xuquuqdoo dhan ila wa xaqii u horeynaya sidaasaa waxaa liba ku barakoobaya aayaadkii baynu haddaba ka warramayay nidaamka qoyskeynu dib ugu noqonnay wladiina kuwii buu ilaahay yidhi yutawafawna minkum la oofsanaya geeriyoonaya idinka mid ahaa wayadaruuna aswaajan xaasasna adduunka kaga tegayay wasiyatan yuusuuna waxa ay u dardaarmayaan wasiyatan dardaaran liaswaajihim xaasaskooda mataacan iyagoo u raaxaynaya ila ilalxawli sanad ghayra ikhraajin oo aan la saarayn oon xaafadahooda laga saarayn fa in kharajna dumarkaasi ciddo tirsanaya hadday iskoodu baxaan falaa junaaxa calaykum dembi idinma saara fii maa facalna wixii ay ku sameeyaan fii anfusihim nafahooda oo min macruufin wax sharcigu ogolyo wanaagsana idinka dembi idinkama saara wallaahu casiizun xakiim ilaahay baa awood iyo xikmadba leh walilmuطallaqaati dumarkii la furay waxaa u sugnaaday mataacun sahaysiin bilmacruufi si wanaagsan loo sahaysiiyo loo anbabixiyo xaqa daalika xaqan arrintani waxay ku sugantay ku waajibtay cala lmuttaqiina dadka alla yaqaanka ilaahay ka cabsanaya kadaalika sidaa a aragteene aayaduhu a ku soo aragteen sidaasoo kale yubayin اllaahu lakum ilaahay idinku cadcadaynayaa aayaati aayadihiisa qur-aanku ilaahay idin kala dhigdhigayaa oo idiin saafaya lacalakum tacqiluun waxaa la rajaynaya inaad kastaan oo fahamtaan ku dhaqantaan ayadani ama labadan ayadood waxaa nasakhayaa aayadaha xagga hore aynu ku soo marnay ama aayadda laba boqol iyo afar <clears throat> ee ka horeysa laba ayaa nasakhaysa oo aynu soo dhaafnay waa tii wax nasakhaysa labadan aayadoodna waa aayaddanna waa mansuukh baan lehy laba boqol iyo waa mansuukh oo taa horaa nasakhday oo xukunka la raacayaa tan iminka mahe waa hore haddaad odhan lahayd oo aayaddii la nasakhayey miyaanay ahayn inay horayso ta nasakhaysaana ay dambayso taasi waajib maaha lianna tartiiba fi nuzuuli kayru tartiibi fi lmisxaf siday aayaduhu usoo kala hordegeen ma aha sidanay qur u kala horeeyaan ee kuwo gadaal soo degayna way horeeyaan oo suuratulbaqaray ku jirtaaba aayaddii ugu dambaysay aayadihii ugu horreeye soo degayna dee iqray ku jiraano waa adiga arkay cumaan ibnu cafaan baa la weydiiyey sida riwaayada bukhaari ku sugan ay sheegayso oo la yidhi maxaa xagga hore ugu qori weydeen nebigaana faray buuhi halkan inaanu ku qorno si kale haddii loo eego aayaadka isku xigsiintoodu waa tawqiifi tawqiifi macnaheedu waxa weeye sidoodaa lagu daynaya ee wax la dhaqdhaqaajin kara maaha oo rasuulka halka la gelinayo halka la dhigayo asxaabtii kutaabul waxyigaa waxyiga qoraya u sharxay baabka naskhiga iyo qur-aan iyo xadiidba inay istasakhayaanna horeynu usoo aragno oo sharaxaana dee horeynu usoo qaadano waxay markaa aayaddu ka warramaysa intaynaan aayaddaa soo gaadhin waxaynaan aada u sharxin aayaddaa ilahay ui fain khiftum farijaalan aw rukbaanan idinka oo haddaa cabsataan iyo idinka gaadiid fuushanba tukada macnaha salaatulkhawfka hababka loo tukado mid ka mid ay ah aayaddu tilmaamaysa marka la cabsado waa kayfiyada la ydhaha kayfama amkan waana kayfiyada hadda suuragalahu casrigan aynu joogno sidii idin suuragalaba u tukada iyadoo gaadiidku cerka iyo dhulkaba la maraya iyo badda iyadoo aada ordayso jiif cabee ku jirto laakiin markay nabadgelya timaado sidii ilaahay idin baray u tukada oo salaadii ha dhiminoo ha naaqusina markaa <clears throat> waaya dibaan ugu noqona marka aayaddan sidaa aayaddu ay sheegtay laba arimood ayaa waajib ahaa qofku markuu dhimanayo inuu xaaskiisa u dardaarmo xoolo wixii la siinayo waa taa ilaahay u yihi maxay mataacan ila alxawl iyo inuu u dardaarmo in guriga loo daayo hayra ikhraajin xoolo inta ha la siiyo gurigana ha loo daayo iyaduna sanad ha ciddo tirsato marka ciddo tirsigu sanad buu ahaa laba iyo toban bilood ayay gelaysaa guri waa islaamka ka hor sidii uu ahaa unbaa lagu daayay ilaa la nasakhayey markii dambena afar biloodoo aan dhib lahayn buu ilaahay ku bedelay marka gurigaasay geli jirtay manay maydhanaynin manay subkanaynin dharkana may bedeli jirin laba iyo tobankaa bilood ilaa ay ka laacdo hal xayawaan bay markaa u keeni jireenoo ay ursiin jireen meelaha xasaasigaa ah jirhkeeda xayawaankaas markaa uu dhiman jiray ila qofkiiba qof aan caadi ahayn buu noqdayoo khatar galae markaa iyaduna saalay tuuri jirtayoo bacra tarmil bacra oo ay ku ishaaraysay ku leedahay halla ma aha sanadkii kululaay ay soo maray waa isqancinu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarku inay mahadnaqaan markuu faraya wuxuu lahaa jaahiliyadu hawshaasa idinku haysee dee ilaahay afartan bilood buu idinka dhigay wax culaysaba aan lahayn ee isqurxinta un oorida loo diiday والذiina yتawafawna minkm وyadaruuna أزwaaجa falyuusuu ama yuusuuna wasiyatan way dardaarmayaan ha dardaarmeen dardaaran liأswaajihim xaasaskoodii efka kaga tegeen oo waxay u dardaarmayaan mataacan ilى اlxawli غayra إkhraaجi ha loo raaxeeyo sanadoo masruufka ha la siiyo gurigeeda ha loo daayo dardaarankiina waxa nasakhay dhaxalkii rasuulku wuxu uhi salى الlahu عalayه waslم in اllaha أcطىa likuli dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaari wadadii qof walba ilaahay dhaxalkiisii wuu siiye qof dhaxali dardaaran ma laha taasina halkaasay ku baxa yaan la guriga laga saarin guri saarkii de isagu halkiisii weeyo macnaha guriga ay ku jiraysay deganaaneysay markay ciddo tirsanaysa waa halkiisii sidaa suurata suuratu طalaaq bilowgeedaba ilaahay uu ku sheegay laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaأtiina bifaaxishaةi mubayina fain kharajna falaa junaaxa calaykum weeye halkana fii ma facalna fii anfusihina min macruuf hadday gurigoodii ka baxaan oo iyagu sidaa ay doortaan dadkii agjoogayaasha u dembiidi kama saara xaaladaha qaar baa loo saamixi karaa guriga inay ka baxdo wuu soo dumayaaba maalan ciddii kirays uu u kiraysnaa kiraysay guriga ayaaba waktigiiba dhammaado nooga baxa bay leeyihin sidoo kale cadowbaaba meeshii yimi jaarkiibaaba markii la furay shiid ku bilaabayba oo yihi mid la furay fadhiula maxay samaysaa way soo barakici xaaladahaasoo dham waa mid maru macruuftay ku jiraan walilmuطalaqaati mataacu bilmacruufi xaqa calى اlmuttaqiin aayaddaasina waxay sheegaysaa oori kasta oo la furay tii aynu soo sheegnay beherka barhkiisa qaadanaysay mooyaane inay leedahay mutca wax la idhaahdo oo maalan dee wax xaas bay ahayd caruur leh ninkeedii bay kala tegeen halkan way soo gelaysaa meherkeedii way qaadanaysaa mutcadiina way leedahay mutcada midii hore un baa laga soo reebay laakiin orida marka la furo meherkeediina halkiibuu ahaa mutcadiina way leedahay waana arrin waajiba ah kadalika yubayin اllahu lakum aayaati lacalakum tacqiluun wallahu aclam alxamdu lilah whanaaءu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol afartan iyo saddex waxaa halkaa hore inoogu soo dhammaaday nidaamkii quruxdii iyo qiimaha badnaa xaqsiinta badnaa ee ilaahay addoommaha iska lahaa uu u dejiyey odayaasha iyo ooriyaha iyo ubadka dhex jooga alcaliimu alkhabiir baa u dejiyey nidaamkaas xuquuqdiiba dee aayaadku si guud bay u sheegeen laakiin fiqiga iyo axkaamta kutubta xadiidka ayaad ka akhrisan karaysa alxuquuqu zawjiya tanqasim ilaa alaaati aqsaam xaq lirajul waxaqu lilmara waxaqu mushtarak baynahuma waxuquuq maadiya waxuquuq macnawiya waxaasoo dhan bay leedahay xaq ninkaale midna oorida midna labadoodaba si siman bay u leeyihiin mid waa macnawi sida mucaasharada iyo la dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaq wanaagga iyo rabaayadda diinta iyo waxyaabahaasoo dhan waxna waxa weeyaan maadiyaadoo waa wax maxsuusoo la taabanayo oo iyo kuwan aynu ka soo warranayne labadaba qur-aanku uu isku daray waxay u baahan tahay inuu qofku aada usii kororsado qur-aanka kariimka ahi waa kitaab shaamil ahoon waxba ka tegine dhinacyada noloshana wada saxaya idan markaynu soo aragna nidaamkii qoyska nidaamkaa qoysku haddii aanu helin cudud bilatari oo difaacda caarkii baa loo dhacaya ama aan idhaahna ee qoyskii iyo maatidii iyo ubadkii iyo ehelkii baa la waxyeelaynaya marka ilaahay dadka wuxuu u diiday inay cabsadaan wuxuu farayaa inay jihaadaan si dalkooda iyo dadkooda iyo dunyadooda ay u difaaci karaan munaasabada ka dhaxaynaysa aayaadkan quwadda sheegaya iyo aayaadkan qoyska sheegaya waa taa wey ma qoys baa kuu noolaanaya ma raaxaa jiraysa oo ma reerbaa dhisnaanaya haddii shisheeye gacanta kugu hayo ama maskaxda uu ka haysta ama muruqaaga qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi alam tara waxaad miyaanaad arkaynin nebi maxamedow ila اladiina kharajuu kuwii ka baxay min diyaarihim guryahooda hum uluufun iyagoo kumayaala xadara اlmowti geeri ka cabsigeed dhimashay ka cabsanayaan faqaala lahum اllah ilaahay baa ku yihi muutuu wada dhinta way wada dhinteen uma axyaahum wuu soo nooleeyey intaa kadib inna allaha laduu fadlin ilaahay mid dheeraad weyn la weeyey cala اnnaasi dadka dheeraad buu u leeyahay walaakina akara الnaasi dadka se intooda badani laa yashkuruuna kuma mahaddaqayaan dheeraadka ilaahay waqaatiluu fii sabiili اllaah dagaalama diinta daraaddeed u dagaalamiyo jidka xaqa ah waclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay samiicun caliim wax walbaynu maqlaya wax walbana wogsooyin man da ladii qofkeebaa yuqrid اllaha ilaahay amaahinaya qardan xasanan amaah wanaagsan bal waa kumaka ilaahay amaahinaya fayudaacifahu lahu ilaahayna markaasu u laablaabi doonaa adcaafan kaiira laablaabitaan iyo kororsiimo badan wallaahu yaqbidu ilaahay ciduu doonaya arsaaqadda wuu ku yareeyaa wayabsudu cidduu doonayana waa u ballaadhayaa wa ilayhi turjacuun isaga un baana laydin horgeynaya aakhiro laydin celinaya ee ku xisaabtamo iska sii diyaargarooba aayaadkani waxay ka warramayaan niman reer banu israa'iil ahaa ila taariikhdoodu nimankan way badnayd oo dhinaca xun bay u badnaydeen ayaa waxaa ku dhacay cudurkan la ydhaha daacuunka waana niman aada u fulayaala sida qur uu ka warramay ama taariikhdoodaba caanka ay ku yihiin ama waaqicaba laga arkay markaasaa waxay yidhaahdeen waar dee meeshan dadka badani ku dhimanaya joogi kari eh? bi waaye biiwaay naga qaxiya way guureenoo way qaxeen markaa ah. dee amarkan unbuu ilaahay siiyey isagoo u sheegaya inaan ilaahay laga firdhan karayn ummadaha ka dambeeyana cashar uga dhigaya dee sidaas unbuu ilaahay muutu un baa layidhi inamaa amruhu idaa araada shayan an an yaquula lahu kun fayakuun wada dhinta way u dhammaatayba si wax loo tusiyo dib baa loo soo nooleeyey cashar iyo cibro ayaa laga siinayaa naftooda naftoodaa daris laga siiyo asbaabu nusuulka qaar ka midina waxay sheegayaan cudur ma ahayna waxay ahayd cadow baa la iska dhiciya oo la dagaalama cadowgay baa arkeen inaanay waajihi karayn ama aanay u bareeri karayn dabeetana waxa la naqaxiya miyay soo jahaysayna miyay nagu soo socdaan hilibka aan u dhignay aan la dagaalana ma jiro iyo aan istifaacne dee aan guurnaba marka geediga inaan geerida lagaga fakanin isagoo ilaahay tusaya wada dhinta buu taasina waxay ugu sii yaro dhowdahay dee waqaatiluubaa ku xigta nimankii dagaalka ka carray berigii horeba waa ku wada dhintae idinkuna dagaalka haka eh, caranina muslimiinta haddaad tiine difaaca diintiina iyo dalkiina iyo dadkiina waa dhiirigelintii jihaadka ilaahay ku dhiirigelinayo qiso saxiixahoo cumar binu khadaab iyo asxaabtiisa ka sugan waxay tilmaamaysaa cumar binu khadaabba xaggaa shaam buu tegey ciidamadii ka dagaalamayay galbeedka iyo waqooyiga isaga oo soo kormeeraya radia allaahu canhu markaa madaxdii ka yim ka hor yimid waxay yidhahdeen dee galay halkan aad ku socoto daacuun daacuun aada adag baa jiiday marka dee miyaad kusii socon mee waynu ka joogaynaabu go-aankaa isagoo qaatay baaba asxaabi kale daliil u keenayoo wuxuu nebigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh daacuunku waa cadaab ilaahay uu ku saliday ummadaha hore marka uu meel galo ama uu ku habsado ha gelina cidda uu hayaanayay ka bixi waa wixii karantiimada la odhan jiray daliilkeeda si aanu cudurkii u baahin ilaahay baa wax baahiyee waa inaan sababtii lala iman iyo dhaqdhaqaaqiyo inta halkaa joogtaana iska calafsato mid dhintay iyo mid noolaadaba inta kalena aanay u gelin markaa dadkii laga joojiyo oo la kala xidho dabeedna cumarna aad buu go-aankii iyo daliilkii oo iswaafaqay ugu farxayo waa kii ka noqday idan markaa waxaa la yidhaahdo khatar la galo iyo cadow dhexda loo fadhiisto oo dhan walba kaa mara laguma dhinto barkimo dheer iyo guri raaxalana laguma noolaado taariikhdaas waxa qoray khaalid ibnu waliid allaha ka raali noqdo ou nebigu u bixiyey sayfullaahi almasluum seeftii ilaahay ee galkaba ku jirin markay cadowga dul taallo markuu sii dhimanayey hadalladii dhexalgalkaah uu reebay waxaa ka mid ahaa jidhkayga xubin walba waxbaa soo gaaray buu dhaawac intaasoo waran intaasoo seefood intaasoo leer meel ii fayoobi ma jirto wahaa ana amuutu calىa firaashi kamaa yamuutu اlcayr falaa naamat acyunu اljubanaa calaa axadi maqaalati maantana firaashkaygaan ku dhimanayaa buui sidaa xayawaan ku dhintoo kale macnaa isagoo jeclaysan lahaa inuu shahiid noqdo yaanay haddaba isha cadow ama indhaha indhaha fulaygu yaanay seexanin bu ninkii fulay la odhan jiray weligiiba ha firdhado ha soo jeeda bu haddii khatar lagu dhimanaya anaa ku dhiman lahaa berigii islaamka ka horna dee wuxuu hogaaminayay colaalka markii uu islaamayna horey baa looga dhiibay hogaamintii colaalka muslimiinta meel waloo adkaatana ilaahay isagu gacantiisa ku furi jiray casharadaas u dhigay marka qadiyadda geerida iyo dhibashada qur-aanku wuxuu ina barayaa inay tahay qofka wax ku qoran oo loo qariyey oo waktina leh oon qadimayn akhiraynina mana qadimaysa mana akhirayso qofka muminkaah markuu taa ku qanacsan yahay ismaba hawlayaba isma hawlaya nebiyadiisa ilaahay wuu sheegi jirayoo waa horay ka ogolaan jireen nebi muuse calayhi salaam malaggii loo soo diray geerida waa kii dhirbaaxae malaggii isha ka soo ridae malaggiina ilaahay u dacwado xadiidku waa saxiix weeye addoonaan geeriba doonayn baad dirtay dib loo celiye layidhi bal intaasoo sannadood cimrigaaga ha laga dhigee dibigaa gacanta saar su-aalubuu weydiiyey malaggii geesinimadiisa markaa wuxuu uhi intanoo sannadood marka cimrigayga laga dhigay dhammaadaan maxaa jira dee waxaa jira buui waad dhimanaysa de haddaba ka dhaqaaji laakiin ha la yaro dhaweeye qudusa lai dhaweeye waa intaasu idan salafuna saalix iyo wanaagsanaa waxay isku dayi jireen inay dadka ka dhaadhiciyaan geeridu inay tahay lama huraan iyaguna ay u diyaargaroobaan saa daraaddeed baa markay ama xanuunsadaan ama sii dhimanayaanba maqaalado dhaxalgalabay dadka uga tegi jireen oy nusuusta ku sharxayaan si ay dadku u fahmaan xaqiiqadan hadday yihiin asxaabta hadday yihiin culimada iyo hadday yihiin madaxdaba mid waliba ehelkiisa uu ka agdhowaa hadallo uga tegi jiray taariikh abubakar sidiiq baa sii dhimanaya radia allaahu canh markaa inantiisii caaisho ag joogtay oo geesiyad ahayd baa gabay bay tirisayoo wuu soo eego wuxu uhi sidaa ha odhan aabe waxaad tidhaahdaa wajaaءat sakraة اlmowti biاlxaq dalika maa kunta minhu taxiid wax kale maanta ima hayaane waa geeridaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay taasunba ay haysa laakiin waxaan kuu sheegayaa dharkaygan eegoo labadaa go iska duuga ah, intoo maydhaan aniga kuwaa igu kanfam qofka nool baa marada cusub u baahanoo ka dhintay uga baahi badanay ilaaha dhow buu dirxigelayaayo waxba ka faa'iida maha buu kafantaacade bal sidaa yeela buu macnaa dee waxba hawarware buu leeya waa wixii caadiga aha aynu sugayneyn dabeetana saaxiibbadii baa u yimidoo waxay idhaahdeen abubakarow obanuu dhakhtar kugu yeedhno mee dhakhtarkii u eegay buui doctor dhakhtarkii wuu eegay oo muxuu ku yidhi innii facaalu limaa uriid waxaan doonaan sameeyaa buu yii markaasay fahmeen dhakhtarku sheegayaa inuu ilaahay yahay dabeetana halkii bay kaga aamusay sidaasay dhammaantood mid waliba deris buu ka tegayey dhaxalgala oo dadka runtii waxu tara cabdulmelik ibnu marwaan oo aynu garanayno markaa dee taariikhda akhriso inta uu ka madax ahaa caalamulislaami inta dowladoode maanta uu ka madax ahaa wakhtigaa iin kuwa aada u fara badan badana isaguna markiu sii dhimanayay baa wuxuu leeyahay isagoo madaxun wuxuu sheegayaa ragga xilga dambeeya ayaa wuxuu leeyahy layta kuntu kasaalan aakulu min kasbi yadii yowma biyowmin walam alim min amri dunyaa shay waxaan jeclaysan lahaa buui inaan iska ahaado kan dharka maydho soomaad dharka dhaqa oon xoogayga un wax ka cuni lahaa oo dadkaa madaxtinimadooda iyo hawshooda aakhiro lai raacaya iska dayn lahaa waxaa loo sheegay abu xaasim ataabiciyu ljaliil asxaabigaasa la ninkii odayga ahaa ee cabdulmelig markuu sii dhimanayey dhacdhiciisuna dee kolle waa kii dhibaatooyina yimaadeene wax badanina ay ka yimaadeen oo dhibaatooyina dee sidaasuu yihi markaasaa wuxu uhi alxamdu lilaahi aladii إdaa xadarahum اlmowtu yatamanawna maa naxnu fiihi waidaa xadarana اlmowt lam natamana maa hum fiihi ilaahay baa mahadle nimankaa madaxdii markay dhimanayaan ka dhigay kuwo annagu waxaanu hayno jeclaysta annagana aan naga dhigin markaanu dhimanayno waxay hayeen kuwa jeclaysta waxa xaqiiqadii waxa weeyaan buuhi ah qofku markuu sii dhimanayo jeclaysta oo madax bannaanida iyo xorriyadda iyo dadka waxooda uu iskaga dhex baxo oonu markuu sii dhimanaybaa dabeedna mar dambe lala hadlayo waxaa la yidhi maxaa dareemaysaa dee waxaan dareemayaa buu ihi ilaahay sheegay dee caalimna u culamaa ulmadiina buu ka mid ahaa waxaan dareemayaa siduu ilaahay yidhi walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum sidaa ilaahay uu sheegay inaan faramadhna oon maalkii iyo madaxtinimadii iyo dadkii iyo ka faramadhna oo saan ku soo dhashay aan ilaahay ku hortegayaa baan dareemayaab haaruunu rashiid ayaa isaguna markuu sii dhimanaya wuxuu kala dooranayay kafantiisa kaa igu kafo kaa iga saas dabeedna wuxuu leeyu akhriyayaa maa anaa anii maa aghnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya wax badan baan maal iyo milki hayee maanta ma halkanay kusoo ururtay wakhtigu gaashaan kusoo gaaban jira wey almuhim waxaan uga jeednaa uun nin waliba wuxuu doonayaa dadka ka dambeeyaa war inay soo diyaargaroobaan marka innagana sidan ilaahayna barayaa waxa weeye geeridaysi lowsiinteeda iyo laa samax allahu bay dhahan dadku laa samax allah hebel hadduu dhintay ilaahay ma qadare ayay ku odhan qadari qasab baanay kugu tahay iska diyaargarow baxi baan ayaan akhriyayay maalin dhaweyd ay ka qoreen waddanka ingiriiska qaar baa markay daraasaduhu ka bateen ayaa dadkan dakaatirada wax baxfiya meelo badan baa loo diraa dabeedna ingiriiska dadka ku nool bay beri dhoweyd u direenoo niman khubaraa markaas alay bal jaamacaddiina soo daraaseeya dareenkay dadku geerida ka qabaan boqolkiiba sagaashan baa geerida ka baqanaya oo ay yidhaahdeen iyo qulubkooda waxa ugu wacan ee warwarkan ku haya dhimashaday ka baqayaan boqol waa laga yaaba dee tobankaasi inay muslimka u badan yihiin soo hadhay marka sidaa ilaahay uu tilmaamay xayaato way ku dadaalayaan laakiin meeday almuhim waa inuu qofku iska diyaar garooba alaabtiisu iskana shaqayso dhan walba u dhaqaaji masaalixda adduunyada sidii loo heli lahaa laakiin dee iska diyaar garow waxay ku qabsanaysaa adiga oo aan kuba talagelinba oo wax waliba kaa kala daadsan yihiin oo aan waxba isku hagaagsanayn ninkii guga nin guga joogay reer miyii buu ahaa gugii buu joogay guga wakhtigan ay xooluhu dhalaan geela adhiga looda fardaha waxliba barwaaqaysan yihin dabeedna nin afarta meersiba lahaa oo iska barwaaqaysan baa reerkii laga dhex qaaday hebel baa dhintay ha la aaso kadibna nin saaxiibkii abaa wuxuu ihi allaw ma reerkiisu u baahnaa ma ka baxay maanta reerkiisu muxuu u baahnaa bui macnaa maa loo yardaayay bui maanta maruu isku qoofalnaa reerku yaha yar dhanaansadee laga dayn maayo markaa hebel baa gaari la qalimi hebel baa xabadi ku dhacday waxaasu baynu ma lahayn hebel baa hebel maantaan maqlayay salaadiintii nin ka midoo lalahaa sarkaaladii buu soo aasayay oo isagoo jidka sii haya ayaa isagiina haddana la aasay saasubay isu daba soconaysa marka waxaa weeyaan rabadaanta waataynu ka hadlayno intaad leedahay rabadaanta bal afurka inoo diyaariya ayaaba lagu sii aasaya marka dhegala iyo indhala inaga haysata xagga aakhiro aynu ka soo baxno aynu diyaargarowno waqaatiluu fii sabiili اllaahi waclamuu ana allaha samiicu caliim jidka xaqa ana ku dagaalama fii sabiili اllahi qitaalkaasi mar walba wuu qaydan yihi fii sabiili illaah dagaal oo dhan ilaahay ma doonayo ka diintiisa lagu badbaadinayo lagu koryeelayo waxaa markaa lagama maarmaana inaad nafti iyo maalka israaciso inaguma filla inaad adigu isa soo taagto oo tidhaahdo xoolahayga bareerka iyo ciyaalku ha iskaga sii isticmaalaanoo haddaan dhimanayo aan kala hadho maya haddii diintu kaa dhab tahay dadkiiyo nafti iyo maalka israaci baa lagu man da aladii yuqridu llaha qardan xasana kumaa ilaahay amaah wanaagsan amaahinaya fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira wallaahu yaqbidu wayabsut haddaad odhan lahayd bahasho waan haynayaa adigu ma haysida ilaahay baa haya wallaahu yaqbidu wayabsut yaqbid ilaahay baa ayaa kuu yaraynayo kugu koobayo faqiirkaa dhigay ama cidduu doono maal qabeen ka dhiga cidduu doonana u ballaadhiya marka bahashu ilaahay bay ka goodaa gacantiisa ku jirtaaye adayga iska daayo fii sabiili ixqaaqi اlxaq marka xaqa loo socdo naftiiyo maalka israaci halkaasay inoogu joogi doonaa casharku insha allahu laba boqol iyo qisooyinkii shanta ahaa ka warramaya geerida mid ka mida ama soo noole intuu ilaahay khalqiga soo noole mid ka mid qaadanay taasi aynoo dambayso marka dee ramadaan insha allahu la soomo shawaalkana la soomuu dhammaado ayuun baynu isku iman doonaa toddobada shawaal ama sideedeeda meelaha bisha shawaal waxaanaynu baraarujin lahaynuun dee wakhtiga ha laga faaidaysto warkii warkaa ilaahay warkama dambeeyee cilmiga iyo cibaadada iyo dacwadda saddexdaa aynu uga faa'iidaysanno wakhtigii cibaadadae qaaliga ahaabaa soo socda hala dhiishaadhaansado ha lagu dadaalo cilmigan aynu akhriyaynana wax badanoo masaa'ilaba ayna soo maree dib ha loo raajaco ha laga faa'iidaysto dadkana ha la gaadhsiiyo oo waa inay noqonnaa cilmigan sida kutubta iyo maktabadda waa inaynaan la fadhiisanine laabudda an nataxarak waa inaynu la dhaqaaqnaa ehelkeenna asxaabteenna ummaddeenna waa inaynu isku daynaa inaanu wax ku islaaxinno inuu wax ku hagaajinno si ammaanada aynu u gudan karno oan aakhiro ilahay dee inoogu qabanin markaa dardaarankaa koobanna waynu raacin lahayn dee waanaynu isu soo ducayn doonnaayoo dee ninka idiin soo dadaalay dee waa ina u soo ducaysaan miskiinka waxaa laga yaabaa dariskan aynu diyaarinayno haddaan soo fadhiisto waan akhriyi kari lahaa oo laqbadiisa iyo wax badan igama baahdeen waayo dhowr iyo toban jeer baan tafsiirka akhriyey ama labaatan ku dhowaad soddonka sana u dambeeyey laakiin haddana saddex saacadood bay diyaarintiisu iga qaadataa maraajicda iyo kutubta aqaafada internetka intaan ka eegayo saddex saacadood bay iga qaataa saacadda waan idin gudbiyaa marka wax boono ahoo dee la idinka qaadayo juwankii lacagtii ma jire ducada unba idin soo cuuri annaguna waa idiin soo ducayn doonaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu